baabu ma haadaa kanu baabu ma shay baabkiis weeye jaa-a yimid fii lubsi nisaa dumarku inay xirtaan annicaala kabaha kabaha alcaaliyata dhaadheer iyo wa bayaani caddayn ana daalika arrinkaasu min ficli lyahuudiyaat gabdhaha yahuudiyaadka dhaqankooda inuu ka mid yahay baabu ma haadaa midkaanu baabu ma waa shay baabkiis jaa-a yimid fii lubsi nisaa dumarku inay xirtaan ala kabaha alcaaliyata dhaadheer iyo wabayaani cadayn ana daalika kaba dhaadheer in la xirtaa min ficli lyahuudiyaat gabdhaha yahuudiyaadka dhaqankooda weeyaan xadiidka soo socda macnahiisa wuxuu ka hadlayaa waxaa xaaraan ah oo dhaqan yahuudeed ah oo gabdhaha muslimaadka inay ka fogaadaan la doonayaa kaba dhaadheer inay qaataan kaba dhaadheer oo dhulka ka fogeeya oo ayada dheereeya taas inay qaataan ma banaana inta ilaahay ku jeediya iska jeedaahe intaadaas iska jeed intaadaas inaad iska jeedo weeyaan caafimaadkaagana ha dhibaatay dadkana been ha u sheegin waa inaad ilaahay uga cabsato yahuudna ha raacin waa dariiq maareed raacidooduye waa dariiq maareed in la raaca can abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu abi saciidin alkhudriyi wuxuu nabiga ka wariyey can abi saciidin alkudri radi allahu canhu can inabiy nabiga wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam qaala nabigaa yidhi kaanat imra'a islaana waxay ahayd islaamtoo min bani israa'iil reer bani israa'iil ka mid ah qasiira mid gaaban waxay jirtay gabar reer banu israa'iil oo gaaban yahuudda iyo nasaarada oo reer banu israa'iil asalku marka gabar reer banu israa'iil oo gaabanaa jirtay gabadhaasoo tamshii socota bayna imra'atayni laba islaamood dhexdood labada islaameedoo tawiilatayni dhaadheer laba dumar oo dhaadheer ay la socon jirtay dhexday ka soconeen waxay dhibsatay marka ka dhirirka ay kadhiri ka dheer yihiin waxay istiraadigu waa gaaban tahay gaabidii xoogaa amay fildarra noqota amay foolxuma tahay saasay mala haystiin laba dumar oo dhaadheeray ila dhex socotaa oy la socon jirtay fatakadad waxay soo samaysatay rijlayni laba lugood oo min khashabin geed ah geeda waxay ka soo qortay laba kabadoo dhaadheer laba kabood oo dhaadheer fatakadat waxay samaysatay rijlayni laba lugood oo min khashabin geed ah geeday ka soo qorata wa khaataman faraatina waa gada waa samaysatay faraatigoo min dahabin dahab ah huwa faratiga dheer muqlaqun huwa faratiga muqlaqun waa la xidhay mutbaqun waa la daboolay kor waa ka daboolanya uma xashadhu waxay ka buuxiday miskan miski وهو مسكنا مسكنا أطيب الدين انت عرفته وعرف بضان وحوي فرات الدهر إحدى وحي كسب إلى المسك مركز سيسعط مركز كسو عرفه إلا مسك دي يسداه آه. ثم حشته وحي فرات الكب إلى المسك وهو مسكنا أطيب الدين انت عرفته وكانوا عرف بضان فمرت مركز مرتين بين المرأتين فمرت وحي سعطي بين المرأتين لبض إسلامات بحدوده falam yacrifuuhaa dadkii ma garan mid kalaa loo marayo dheer dadkiiba waa garan waayeen gabadhan dhirirka badan ilaa waxay ku taagan tahay waxaysan lahayn luga aan alla siinay ku taagan tahay waa laba geedi fa qaalat way ishaartay biyadiha gacanteeda hakada kaasay adba falaatiga saas u bal balcadtar ha soo carfo baa miski buye saas hadba gacanta u ishaare fa qaala daabkana halla arko quruxdiisee faqaalad way ishaartay biyadiha gacanteeda haakada sidaas wa nafada wuu dhaqdhaqaajiyey shucbatu axadu ruwaati ruwaadda xadiidka weriye mid kamida weeye wa nafada wuu dhaqdhaqaajiyey shucbatu yadow gacantiisa saasay gacanti u dhaqdhaqaajina gabadhi marka gacanteeda dhaqdhaqaajina ay dhaqdhaqaajina marka waa dhaqan oo dadkii baadiyoobay ay lahaayeen dhaqan ay dadkii baadiyoobay lahaayeen akrajahu muslim ayaa xadiidka soo saaray xadiidkan wuxuu caddaynayaa in gabadhu ay qaadato kabadhaa dheer oo xadka ka baxsan oo dhirirkeeda iyo isweynayn ay ku u qaadanayso arrintaasu inay dhaqankii yahuudda tahay xaaraamna ay tahay inay dhaqankii yahuudda tahay xaaraamna ay tahay taas ayuu xadiidku caddaynayaa can abi saciidin alqudri radi allahu canhu can inabiyi sala allahu calayh wasalam qaala nabiga wuxuu yidhi kaanat imraa islaam ayaa sugneed isla kaanad waxay ahayd imra'atun islaam islaamtoo min bani israa'iila reer bani israiil ka mida a ah qasiiratan mid dheer ay ahayd tamshi gabadhaas dheero tamshi soconaysa bayna mra'atayni laba dumara dhexdood laba dumara dhexdood ayay socon jirtay laba dumara bayna mra'atayni laba islaamo dhexdooday socon jirtay labadaasoo dawiilatayni dhaadheer fatakadad waxay samaysatay rijlayni laba lugood oo min khashabin geed ah macnaha laba kabood ay geed ka soo samaysatay qof aad farsamo yaqaan inta u tagtay tiri kabadhaa dheer ii qof iyo wa khaataman faraatina waa samaysatay oo min dahabin dahab ah muqlaqun huwa faraatiga muqlaqun waa la xiray mutbaqun waa la daboolay wa xashad uma xashadhu uma xashadhu waxay ka buuxiday faraatiga miskan miskiyay ka buuxday wahuwa miskiguna adyabu tiibi inta carabto waa midka u carab badan fa marat waxay soo martay bayna almar'atayni labadii islaamood dhexdooda falam yaxrifuuhaa dadkii ma garan marka fa qaalad biyada gacanteeda ishaartay haakadaa wa nafada wuu dhaqdhaqaajiyey shucbatu oo axaduruwaati ruwaada xadiidkan welidu ka mid yahy shucba yadow gacantiisu u dhaqdhaqaajiyey imaam muslim ee xadiiska wariyey imaam nawawi raximahullah wuxuu yidhi sharxa saxiix muslimka juska shan iyo tobnaad toban iyo afar sabxada ah wuxuu yidhi wa ama itikaadu lmar'ati alqasiirati rijlayni min khashabin xataa mashad bayna tawiilatayni falam tucraf fa xukmu fii sharcina anaha in qasada bihi maqsuudan saxiixan sharciyan wuxuu yidhi waa la fiidhinaa ujeeddada u qaadatay kabaha dhaadheer hadday u qaadatay ujeeddo saxa oo waa maxin meelay ka cabsayda mare cadoway ka baqeen kaase laba dhaadheerow qaadeen waxay isleedahay mid gaabanay aheyd ayadaa la raadinay yaan lagu qaadan midii leedaha lagu gara waayo cadowga indhatire marka cabsi ay cadaw ka cabsanayda hadday u qaadato si aan loo garan falaa ba'sa bihi dhibaato ma markaas oo haddee markaas waxa weyaan cabsi ayaa jirto nafteeda ku badbaadin taas waa miduu yidhi markaasuu yidhi fiiri in qasadat bihi atacaduma aw itashabuha bilkaamilaati taswiiran cala rijaal wa gayrihim fa huwa xaraamu laakiin hadday u qaadato isweynayn inay gabdhaha dhaadheer iyadu ladinin eg tahay inay qaribo inay gaaban tahay waa xaaran qadcan macnaheeda hadday xaraga u qaadato waa xaaran qadcan hadday cabsi u qaadatona waa arrin daruuraho gaara saasuu leeyay saas u kala saaraya inay kabahan dhaadheer aad dheeraati u qaadataa waa xaaran qadcana ma banaana ma banaana allahu subxaana wa tacala aclam sala allahu waslama wbaaraka cala nabiyina muxamed